أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن kuntum saadiqiin fain lam tafcaluu walan tafcaluu fattaquu الnaara alatii waquuduhaa faاtaquu الnaara alatii waquuduha الnaasu wاlxijaarة uciddat lilkaafiriin bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu casharkeena caaw wuxuu ka bilaabmayaa suuraة الbaqرة aayadda saddex iyo labaatanaad markii uu rabbi subxaanahu watacaala uu ka soo hadlay waxdaaniyadiisa iyo towxiidkii uu ka hadlay aliimaanu biاllah ayaa waxaa lagu labeeyey ihbaatu annubuwa nubuwada ama risaalada sugiddeeda ayaa lagu labeeyey taas oo noqonayso al-iimaanu birusul ka mid ah iyo qur-aankii iyo yacni aliimaanu bilkutub oo qur-aankanba maalan yacni ka uu yahay iimaan iimaan eh, mufasal ah layskaga rabo labadaasay marka aayaddaani ay ka warrameen nubuwadii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka xaqnimadiisa iyo annahu min cindi illaahi ilaahay agtiisa inuu ka yimid qaala tacaala allah waxa uu yidhi wa in kuntum haddii aad tihiin fii raybin shaki dhexdii kuwa ku sugan haddii aad tihiin mimaa shakiga oo mimaa kii xaggiisa aad kaga sugan tihiin nasalnaa aan dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna korkiisa aanu kusoo dejinnay aada shaki kaga sugan tihiin fa-tuu la kaalaya oo la imaada bisuuratin suurad la imaada suuradda oo min mihlihi min mihli lqur'aani qur-aanka oo kale ah wadcuu u yeera shuhadaa'akum kuwa idin goobjooga ah oo acwaantiinna kuwa idin kaalmeeya u yeerta min duunillaahi ilaahay sokadiisa xaal ay yihiin kuwaas aada u yeeranaysaan in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaayo waxaan aad ku andacoonaysaan fa in lam tafcaluu haddii aydnan samaynin walan tafcaluu mana samayn doontaane fattaquu ka cabsada haddaba annaara naar ka dhowrsada allatii naarta oo waquuduhaa shayga lagu hurinaayo oo shidaalka u ah <coughs> annaasu dad uu yahay iyo walxijaaratu dhagxaan ay yihiin uciddat waa la darbay oo waa la diyaariyey lilkaafiriina gaaladii ayaa loo diyaariyey naartaas ayb aayadda allah wuxuu leeyahay wain kuntum fii raybin wain kuntum haddii aad tihiin idinka munaafiqiintii ama gaaladii wax allaale wixii qur-aanka shaki uga jiro oo shaki uga sugan yaa lala hadlayaayo alla wuxuu leeyahay wain kuntum haddii aad tihiin fii raybin fii shakin shaki dhexdii haddii aad tihiin mimaa kii xaggii shakigaasoo mimaa kii xaggiis aad kaga sugan tihiin nasalnaa aan dejinnay calaa cabdina addoonkeenni moxamed ah aan kusoo dejinnay wixii aan addoonkeenni moxameda kusoo dejinnay waa qur-aankan munasalka ahe oo xagga alle ka yimid haddaad shaki kaga sugan tihiin faatuu la imaada bisuuratin suurad la imaada suuradda oo min milihi laba tafsiiraa ku jirta halka damiirkaa oo u laabanayo min mithlihi min mithli lqur'aan qur-aanka oo kale waxa uu la yimid oo aan kusoo dejinay min mili maa nazalnaa calaa cabdina halkaa damiirka waa loo celi karaa waxaa kaloo damiirka loo celiyaa min mithlihi min mili muxamadin sala allahu calayhi wasalam oo macnuhu markaas wuxuu noqonayaa suurad la kaalaya min midlihi qof moxamed la mid ah bal ka keena isaga ma ahan qof la mida ah bani aadamkiina ah qof isaga la mid ah bal hake ka keena qur-aan wixii nabiyullaahi maxamed aan kusoo dejinay oo kale ah suurad ka mid ah suurad kala imaada qof nebi moxamed oo kale ah yacnii ma ka keeni kartaan haddaydnaan isaga cidaan ahayn oo bani aadamnimada iyo carabnimada iyo qura qurayshnimada la wadaagto oo aan isaga ahayn bal hala yimaado ka keena waa kaasa ah. marka min mitlihi min mitli muxamedin haddii la yihaahdana sidaas waaye min mitlihi min mili maa nazalnaa calaa cabdinaana waa sida fiicanba saas oo hadda yacni aada u dhow waayo damiirka in loo celiyo aqrab madkuur waa iska fiican yahay <clears throat> oo markaa yacni ama mimaa nazalnaa loo celiyo calaa cabdinaana loo celiyo labadaba waa suuragal laakiin mimaa nazalnaadaa siyaaqa aada ugu ugu sii dhow halkan marka suuradaa lagu taxadiyey oo lagu xujeeyey hal suurad kala imaada suuraddu waxay noqon kartaa midda ugu yar qur-aanka oo ugu gaaban xataa keena suuratulkowthar oo kale la imaada ayb waxaa kaloo halkaa iyadana eh, qur-aanka ku jira mar kalena qur-aanka oo dhanaa lagu xujeeyo oo waxaa la yidhi markaa yacni idinkao dhan isu tagee keena qulla in ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an ya'tuu bimidli hada alqur'aani laa ya'tuuna bimidlih walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa mar kalena toban suuradoodaa lagu xujeeyo waxaa la yidhi am yaquuluuna iftaraah qul fa'tuu bicashri suwarin midlihi muftarayaatin wadcuu man istaطactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin marka marna hal aaya hal suuradood hal suurad marna toban suuradood marna qur-aankii o dhan intana waa keeni waayeen habka marka ay ula imaan waayeenoo icjaaska qur-aanka ku jiraa maxay tahay laba dhinacba icjaas qur-aanka waa uga jiraa oo dhinac waxa ay tahay xagga alfaaddiisa sida qur-aanka uu u nadmisan yahay oo u taxan yahay isagoo luqa carabi ah haddana balaaqadiisa iyo yacnii macaanida ku jirta iyo bayaanka ku jira iyo waxyaabahaas aadka u faraha badan ee xagga alfaadda ee qur-aanka alfaaddiisa waxaa u laabanayo qeyb dhan oo waxaa weeyaan isagoo kale aan lala imaa karin waxaa kaloo icjaazka qur-aanku waxaa soo gelayoo kale icjaazu lqur'aan macaanidiisuna waa mucjiz qur-aanku way cajzi gelin ee khalqiga waayo macaani lqur'aan marka la fiiriyo qur-aanku wuxuu ka warramayaa ummadihii lasoo dhaafay qisaskooda adduunyadan intaan la abuurin markii la abuurayay siday ahayd bad-u waxay ku dambeyn doonto mustaqbal wixii maadi ah lasoo dhaafay buu qur-aanka ka warramaa waxa soo socdou ka warramayaa waxa taagan buu ka warramayaa axkaamtiisu cadaalad iyo cilmi bay ku dhisan tahay akhbaartiisii sidqi iyo run iyo ogaalay ku salaysan tahay ku dhisan tahay dhammaan marka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusayaan qur-aanku inuu yahay mucjiz inuu yahay xagga macnaha iyo xagga alfaadda labadaba inuu mucjiz ka yahay qurayshina marka ama carabtiina waa la imaan waayeen waa loo bandhigay hal suurad keenaa la yidhi madad duhuur ilaa iyo maantadan aan joogno cid qur-aanka oo kale la timaado waa la laa-yahay sida ugu saxsan uguna xooga badan icjaaska qur-aanka marka laga hadlaayana sidaas waay qaar baa waxay leeyihiin wax fasiro iyaga ayaa waxay leeyihiin icjaaska qur-aanku yacni ma ahan inaan la keeni karin isaga oo kale laakiin quluubtaa ilaahay ka leexiyeyba carab marka yacnii ee iyadoo isku dayi karto ama kari karto waaba laga iilay iilayo waa laga leexiyey oo qoladaa marka waxaa la yidhaha alsarfiyatu oo waxaa laga wadaa marka waa laga sarfiyey leeyihiin inay la imaadaane ee mustaxiil ma aha in lala imaado waa laga xoog badan yahay warkaas nacam waayo iyagoo nebiga cadow ku ah qur-aankii cadow ku ah haddii ay qur-aankiina uu leeyahay keena haddayba awoodi karaan nimankaasi yacni waa ku dadaali lahaayeen waana la imaan lahaayeen waana isku dayi lahaayeen siday ahaataba ama iyagu markaa ha gaari waayaan ama si kale ha noqdaane laakiin markiiba qur-aanku waa quusiyey oo iyagii marka waaqicoodii waa laga keeni waayey waana laga heli waayey inay sidaas oo kale la imaadaan ayib macnahaasaa marka cijaaska qur-aankana ku jiro wadcuu u yeera shuhadaa'akum shuhadadiina u yeerta shuhadaa'akum marka ibnu cabaas wuxuu ku macnaynayaa ay acwaanakum dadka idinka markaa yacni acwaantiinna ah ee idin kaalmeeyo bal u wacda oo u yeerta in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad ku run sheegaysaan wadcuu u yeera dhe shuhadaa'akum acwaantiina kuwa idinka idin kaalmeeyo shuhadaa'akum aalihadiina u yeerta waa la yidhi labadaa tafsiirba waa lagu fasiray ayb shuhadaa'akum marka shaahidku waa qofka goobjooga oo mar walba xaadirka ah marka dadka idiin taagan oo idinka kaalmadiina xaadirka u ahee u taagan bal hala imaadaan u yeerta waa kuwaasa min duunillaahi alla sokadiisa xaal ay yihiin kuwaasina yani kuwa xaal ay yihiin alla sokadiisana meeshaas marka min duunillahi jaariya majruurkan marka isaga waa la xaaleyna shuhadaa'akum baana laga xaaleyna in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run sheegaysaan bal waa kaasee la imaado fa in lam tafcaluu haddii aydnan samaynin oo kaasoo kale aydnan la imaanin walan tafcaluu jumla muctarida fa in lam tafcaluu haddaydnan samaynin oo aydnan la imaanin qur-aankan oo kale ood kari weyseen walan tafcaluu mana samayn doontaane fattaquu ka dhowrsada oo ka cabsada annaara naar iska ilaaliya meeshaa marka fain lam tafcaluu walan tafcaluuda waxaa ku jirta marka dalaalada aayaddaani labo daliil ayaa ku jirta oo tusaya yacnii mid walbaa uu tusayo ihbaatu nnubuwa nebiga nebinimadiisa tusaayo tan koowaad waxa ay tahay shaygii ayaga lagu taxadiyey lagu cajzigeliyey qur-aanka waa la imaan waayeen taa waxay ku tuseen marka quraan yacni nebiga nebinimadiisa iyo qur-aanka mucjiznimadiisay ku tuseen labo habka labaad ama daliilka labaad ee aayadahan ku jira waxay tahay al ikhbaaru bilgeyb wax maqanaa laga waramay qeyb ayuu qur-aankii ka warramay inaynan samey doonin mana samaynin ilaa iyo haddana ma ma la imaanin marka maadaama uu qeyb ka warramay siduu uga warramayna waaqicu u rumeeyey oo waaqicu uu u daboolay maxay ku tusay qur-aanku inuu marka eh, nubuwada nebiga sala allahu calayhi wasalama inay tahay run oo nebigu markaa yacni mucjizo ay u tahay yani labadaa daliil baa marka fain lam tafcaluu walan tafcaluuna ku sugan fataquu ka dhowrsada oo iska ilaaliya annaara naar iska ilaaliya oo naar ka dhowrsada allatii naarta oo waquuduhaa kan shidaalka u ahee lagu hurinayo annaasu dad ay yihiin iyo walxijaaratu dhagax ay yihiin dhagaxda marka waa lkibriid maadada kibriidka dhagaxdeeda waa lagu fasiray waxaa kaloo xijaarada lagu macneeyaa asnaamtii la caabudi jiray inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum lahaa waariduun ayb uciddat waa la diyaariyey <coughs> lilkaafiriina gaaladii baa loo diyaariyey uciddat marka waxaa laga qaatay iyadana masale caqiidada ku tacalluqda oo ah naarta inay abuuran tahay jannada iyo naarta labadaba ilaahay waa abuuray waana abuuran yihiin haddadaanba nebigaa la geeyey markii la dheelmiyey naartii waa la tusay jannadii waa la tusay wuxuu nebigu tilmaamay inay jannada iyo naarta ay doodeen oo wuxuu yidhi taxaajat iljannatu wannaar jannadii naartiibaa dooday wax abuuranaa doodo ee waxaan la abuurinayo hadda kadib la abuurayo wax dooday ma lagu tilmaami karo masaladaa idana marka uciddat aayadduna waxay leedahay waxaa loo diyaariyey waaba laga faaruq noqday waay waa la abuuray waana la diyaariyey <clears throat> ayb uciddat waa la darbay naartaasi lilkaafiriina gaaladii baa loo diyaariyey gaaladii marka iyagaa asal ahaan yacni ahal u ahoo maadaama ayagu ay ku waarayaan inkastoo qof mu'minan ay dhici karto inuu naarta galo haddana isaga waa laga soo saarayaa qolada ku waaraysa ayaa ehelkeeda dhabta ah ah sidaasaa marka uciddat lilkaafiriin oo alla uu yidhi subxaanahu watacaala wbashir اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati ana lahm janaatin tajri min taxtiha alanhaar halkana mar haddii la sheegay dadkii xunxumaa ee shakiga ku jiray mustaqbalkooda ee ayatiinkooduna uu naar noqday dadkii wan wanaagsanaayee mu'miniinta ahaa ee qur-aanka rumeeyey ku camal falay iyaga maxay helayaan dariiqada qur-aankuna laba labadaasuu iskula socdaa allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabiha mathaniya labalaba laba usoo noqnoqonaya wacdi iyo waciid dad wanaagsan laga sheekeeya dad xun xumaantii iyo wanaaggii abaalmarinta xumaanta iyo abaalmarinta wanaagga intaasuu saa isu raaciyaa qur-aanku marka allah wuxuu leeyahay wabashir bishaaree aladiina kuwii u bishaaray aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban la yimid ana lahum maxaa loogu bishaaraynayaa ana lahum inay leeyihiin jannaatin beerayaalo inay leeyihiin beer beerooyin beeraha oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa saraheeda iyo geedaheeda hoostooda ay qulqulayso alanhaaru anhaaru webiyaale ay qulqulayaan kullamaa mar kasta oo jannaadka oo kullamaa mar walba oo rusiquu la arsuqo minhaa min aljannaati jannaadka xaggooda laga arsuqo min hamaratin miro xaggiisa mar walboo laga arsuqo risqan marsuuqan shay la cuno laga arsuqoo laga siiyo qaaluu waxay dhahayaan haadaa kan aladii kii waaye rusiqnaa nalagu arsuqay hu shayga nalagu arsuqay min qablu hadda ka hor fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nala ku arsuqay waaye wa utuu waa loola yimid bihi shaygii lagu arsuqay mutashaabihan xaal uu yahay isagoo isku eg eg walahum waxay leeyihiin fiiha fi ljannaati jannaadka dhexdooda aswaajun xaasas xaasaska oo mudaharatun la dahiray oo xayd iyo wasaq iyo laga dahiray iyo akhlaaq xun wahum wahum iyagu khaaliduuna kuwii waarayo waay fiiha fi ljannaati jannaadka dhexdooda ku waarayo marka jannadii tilmaanteedii waayo allah wuxuu leeyahay wabashir bishaarey bishaarada waxaa la yidhaha wax fiican qofka marka loo sheego alikhbaaru bimaa yasuru waxa qofka farax gelinayo loo sheego ayaa loo isticmaalaa mararka qaarkoodna litahakum wax qofka dhibaayo waa loo isticmaalaayo oo gaaladii marka wabashiri aladiina kafaruu bicadaabin aliim iyo ayaad arkaysaa marka alla wuxuu leeyahay wabashir u bishaaray aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuubanna la yimid marka aamanuu iyo wa camiluu waa laysku waa lays labadaas marka waxay keenay camalku inuusan iimaan iimaan ounan ahayn oo iimaanku uu ka duwan yahay miyaa ka dhalanaya maya cadafku waa cadfu tafsiir iimaankii baaba camal camalu saalixa yani alacmaalu saalixa lagu fasira ama in la yidhaahdo cadafku waxa weeyaan min cadfi alkhaasi cala alcaam iimaankaa caamsan camalkaa sii khaasan ee maahan macnaheedu in camalku ounan iimaan ahayn ma laga wado bal acmaasha iimaankay ka mid tahay biitifaaqi ahli الsunnati wاljamaaca ayb ana lahum markaa ubashiri aladiina kuwii u bishaaree aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban la yimid ana lahum inay leeyihiin kuwa ay u sugnaatay jannaatin beerayaale inay leeyihiin beeraha oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa geedaheeda iyo saraheeda hoostooda ay qulqulayaan alanhaaru anhaaru ay qulqulayaan kulamaa mar kasta oo jumladan marka kulamaa rusiquu oo shardiyada ah ee waxaa yani waxaa la yeeli karaa nacti in looga dhigo ana lahum jannaatinta jannaadka oo kulamaa rusiquu minha mar walba oo laga arsuqo sidaas marka waa fiican tahay sifa in looga dhigo jannaatinta jannaadka oo ku lamaa mar walba oo rusiquu la arsuqo iyaga minhaa min aljannaati jannaadka xaggeeda mar walbaoo laga arsuqo min hamaratin ka bedel miro laga arsuqo mar walboo miro xaggii laga arsuqo risqan marsuuqan laga arsuqo waxay cunaan laga siiya markaa risqantan marka in masder laga dhigaa waa yar baciid waaye waxaa fiican ismu mafcuul in laga dhigo risqan ay marsuuqan ayb mar walbo marka wax la cuno jannaadka xaggooda laga arsuqoo laga siiyo qaaluu waxay yidhaahdaan kuwa ahlu jannadee la arsuqay haadaa kan alladii kii waaye rusiqnaana la arsuqay caa-idkii marka waa maxduuf ay rusiqnaahu haadaa kan alladii kii weeyaan rusiqnaana la arsuqay hu isagana laga arsuqay min qablu hadda ka hor yacnii adduunyadii ayaa mirahan oo kalena lagu arsuqoona laga siiyey markaa mirihii adduunyada iyo mirihii jannada maa isku eg xagga magacahaa miro adduunyada yaalla ma jiri ilaa jannada waa laga helaa magaca unbayna iskaga mid ka yihiin laakiin dhadhanka iyo yacnii macaanka iyo yacnii fiicnaanta waxyaabahaas iyo sida qofku uu yacnii e, uu hunguri mar uu wad uu u leeyahay oo qofku uu ugu raaxaysanayo waa ka duwan yahay midkaan adduunyada yaalloo kale marka iyaga markay arkaan mirihii adduunyadana ay yaqaaneen kankii adduunyadana lagu siiyey waayay dhahayaan ayb min qablu ay min qablu fi dunyaa yani adduunyada dhexdeeda intaanan aakhiradan imaanina adduunyada aan joognay kiina lagu arsuqoona la siiyey waay wa utuu waa loola yimid bihi biladii rusiquu shaygii lagu arsuqay baa loola yimid mutashaabihan isagoo isku eg eg kii adduunyada la siiyey iyo midkan jannada asoo isku eg baa loola yimid tashaabuhaas iyo isu ekaanshahabay u maleeyeen kii inuu yahay oo kale ayb marka ibnu cabaas iyo mujaahid iyo rabiic ibnu anas waxay yidhaahdeen mutashaabihan fi lalwaani xagga midabka ayuu iska shabahaa mukhtalifan fi اطucuum xagga yacni dhadhankana waa ku kala bedelan yahay xasanulbasri isaga iyo qataadana waxa uu yidhi mutashaabihan ay yushbihu bacduhu ba bacduhaa bacdan qaarkeed qaar ka kaley shabahayaan fi ljawdati xagga wanaagga waa miraha jannada dhexdeeda ayay ka hadlaan ay kulluhaa khiyaarun dhammaan waa fiican yihiin laa radaalata fiiha wax xumaana dhexdeeda ma ahaanin ayb moxamed ibnu kacabna waxa uu yihi yushbihu hamaru dunya hamara adunyaa mirihii adduunyadu shabaha gayra annahaa adyabu laakiin waa ka udug badan tahay ayb mutashaabihan waxaa kaloo laga macnaya fi lismi xagga magacii iska shabahan mukhtalifan fi طacmi intaba marka waa la yidhi cabdullaahi bnu cabaasna qaacido guud baa laga wariyey oo wuxuu yidhi laysa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ma ahaanin mima fi ljannati waxa jannada ku sugan ila alasaami magacyada unbaa bis jiro yani waxaad adduunyada ku taqaanay haddaad jannadii ku aragto magaca unbay iska leeyihiine wax kale xaqiiqda inteeda kale way ku kala duwan yihiin ayb lidalika rasuulka sala allahu alayhi wasalama wuxuu yidhi ahlu ljannati aayaddu marka waxay tilmaamaya ahlujannaha inay wax cunayaan nebiguna wuxuu yidhi sal l slam ahluljannati ahlu jannaha ya'kuluuna waa cunayaan wayashrabuuna way cabayaan walaa yabuuluuna ma kaadinayaan walaa yataqawatuuna ma saxaroonayaan walaa yamtakhituuna eh, yacnii ma xaakoonayaan yulhamuuna alxamda wاtasbiix waxaa lagu ilhaaminayaa alla ammaanid iyo tasbiix kamaa tulhamuuna annafas sida idinka la idinkugu ilhaamiye neefsashada bani aadam nool oo caafimaad qaba neefsasho ma dhibee ma dhibayso sida aada neefta inaad qaadata lagugu ilhaamiyo kala tasbiixda iyo taxmiidda loogu ilhaamiyey ahlu jannada tasbiix iyo taxmiid bay daldalayaan sida aan u neefsanayn oo kale ayb waxyaabaha wixii ugu fiicnaa waay marka dacaamuhum ljushaa cuntadoodu waa uun iska daaco wa rashxuhum lmisk dhididkooduna marka waa miskiyo aad buu u carfaya ayb xadiidkan marka imaam muslim ayaa wariyey fii sifati اljannati wa sifati naciimiha wa ahliha ayb walahum waxay leeyihiin fiiha fi ljannaati jannaadka dhexdooda waxaa ugu sugnaaday aswaajun xaasas xaasaska oo mudaharatun la dahiray saxaraya kaadi waa laga dahiray xayd baa laga dahiray nifaas iyo umul ayaa laga dahiray xaako iyo yacni candhuuf iyaa laga dahiray iyo mani iyo ilmo inay dhalaan intaba waa laga dahiray waxaasoo dhan iyo wax allaale wixii wasaq dhammaanteed waa laga dahiray ayb ibraahimu naqaci baa waxaa laga wariyey fi ljannati jimaacun wuxuu yihi jannada waxaa jiro jimaac qofka yacni xuurulciinta u galmoonayaa maa shi'ta intaad doonto walaa walad ilmo male laakiin ilmo dhalmo iyo shidadaas iyo dhibkaas iyo jannadii ma taallaba ayb waxaa kaloo xasanulbasri iyo laga wariyey haweenka ahlu jannaha noqdo ee adduunyadana waa yeelka ku ahaa iyo cajaa-ista ku ahaana ilaahay waa soo qurxinayaa oo wuxuu ka dhigayaa marka kuwo aad u qurux badan oo xasanulbasri wuxuu yidhi hunna kuwaan la tilmaamayo walakum fiiha aswaajun walahum fiiha aswaajun mudaharatun alla uu leeyahay cajaa-izukum waa cajuuzooyinkiina weeyaan algumsu lcumshu haweenka marka yacnii indhaha markaa yacni qofku markuu aada u duqoobo nadaafadiisu sidii hore ma ahaanayso indhihii kuwa indhaha ka biyeeyo iyo haweenkaas oo waayeelka intay noqdeen indhaha ka biyeynayo kale weeyaan kuwaas ayaa marka dahurna way daahir noqonayaan waxay ka daahir noqonayaan min qadaraati dunya adduunyo wasaqdeed oo dhan ayb oo iyagana marka waa la dhallinyaraynayaa markaasa nimankoodii adduunyada markaa ugu dambeeyey ama yacni markaa qabay ayaa halkaa marka ay haween ugu ahaanayaan iyaguna sida bacdi alaahaar ku timid in allaha laa yastaxyii an yadriba wahum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waa fiihaa jannaadka dhexdooda ku waarayo in allaha laa yastaxyii an yadriba mathala ma bacuudatn fama fowqaha in allaha alle laa yastaxyii ka xishoon maayo an yadriba inuu bayaaniyo ou caddeeyo mathala maa mahmah inuu caddeeyo bacuudatan kaneeca inuu caddeeyo iyo famaa waxa fowqahaa iyada ka sarreeyo faama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay ogaanayaan anahu mahalka iyo maahmaahda alla uu ku maahmaahayo alxaqu inuu yahay xaq min rabbihim xagga rabbigood xaal uu ka ahaaday wa ama aladiina kuwa kafaruu kufriyey fayaquuluuna waxay dhahayaan iyaga maadaa maxaybaa araada allaahu alla uu doonay bihaadaa kan alla uu ku doonay maalan min jihati mathalin maahmaah ahaan ilaahay kan muxuu ugu muxuu u doonay inuu inuu ku maahmaaho yudilu waa dhuminayaa alla bihi maalka ayuu ku dhuminayaa kahiiran in badan wayahdii alla waa hanuuninayaa bihi bilmathali mahmaahda kahiiran in badan buu ku hanuuninayaa wamaa yudilu ma dhuminaayo bihi bilmathali mahmaahda ku dhumin maayo alleh ila alfaasiqiina kuwa daacada rabbi ka tegay oo ka baxay un maahani aladiina kuwii waa ku dhuminayaa yanquduuna burinaayeen cahdallaahi ilaahay ballankiisa burinaayeen min bacdi miihaaqihi cahdiga adkeyntiisa ka gadaale wayaqdacuuna goynayeen maa wixii amara allaahu alla ou amray bihi maaga ou amray gooynayeen an yuusala in la xiriiriyo gooynayeen wayufsiduuna oo hallaynayeen fi lardi dhulka dhexdiisana fasaadinayey ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah aayaddan sababu nusuulkeeda ibnu cabaas iyo ibnu mascuud sida laga wariyey waxay yidhaahdeen markii alla uu munaafiqiinta u mahmaahay oo labadii maahmaahay aan soo dhaafneen midna dabka lagu mahmaahay ee midna lagu mahmaahay roobka iyo gugaca iyo hilaaci iyo lagu mahmaahay labadaa maahmaah markay alla ka dhacday subxaanahu watacaala uu ku mahmaahay ayaa waxay yidhaahdeen munaafiqiinta in allaha tacaala ajalu ilaahay waa ka weyn yahay min an yatakida maalan inuu maahmaah samaysto ilaahay waa ka weyn yahay muxuu alla markaa yacni inuu maahmaaho ilaahay waa ka weyn yahay iyaga ujeedkoodu marka waxau ta waxay tahay ilaahay inuu maahmaaho waa ka weyn yahay mahmaahdan marka qur-aanka iyo lagu sheegayo ilaahay xaggiisa kama imaanin inay rabaan inay dhahaan marka alla wuxuu leeyahay maya ee alla mahmaah haddii uu doono waa mahmahaya wax ka celi karaana ma laha mana ka xishoonayo alle inuu xaqa bayaaniyo waayo mahmaahda xaqaa dadka lagu fahamsiiyaa ilaahayna wa cala llaahi qasdu sabiil ilaahayna wuxuu isa saaray oo waajib iskaga dhigay isaga dadka inuu jidka xaqa ee toosan u bayaaniyo jidka qalloocanna dadka in loo bayaaniyo wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin meeshaa marka sidaasaa sababu nusuulka aayaddan uu yahay qaar kale oo salafka ka mid a aimada salafkana waxay leeyihiin sababu nusuulka aayaddu waxay ahayd markii uu alla ku maahmaahay tixsi tusaale usoo qaatay oo uu tusaale usoo qaatay caaro caaro uu usoo qaatay ayay waxay yidhaahdeen waa maxay ilaahan ku hadlaayo yar yarka ahee iska liito muxuu ilaahay ugu maahmaahayaa uu kasoo qaada wax uu wax uga dhigayaaba wax uu maahmaaha ugu soo qaadana ile qur-aanka waxaa ku jirta mathalu ladiina اtakhaduu min duuni illahi awliyaaa kamahali اlcankabuuti اtakhadat beytan yaa ayuha الnaasu duriba mathalun faاstamicuu lah in aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaba walow ijtamacuu lahu mar haddii marka tixsi iyo waxyaabaha uu sheegaya alleh ee ilaahay <clears throat> muxuu tixsi ka sheegaa ayay ayay dhaheen marka siday noqotaba labadaba marka qur-aanku labadaba tusaalayaal waa usoo qaatay <clears throat> marka alle wuxuu leeyahay isagoo taa ka jawaabayo ina allaha alle laa yastaxyii kama xishoodo istixyaha marka dee waa xishood ilaahayna subxaanahu watacaala de xishoodku waxyaabaha ilaahay laga nasaho ma aha bal magacyada alla waxaa ka mid a ah, in allaha tacaalaa xayiyun ina allaha tacaalaa xayiyun sitiirun ilaahay waa mid xishood badan asturid badan oo dadka u ceeb qariyo u asturid badan yastaxii min cabdihi addoonkiisii buu ka yastaxii wuxuu ka xishoonayaa addoonkiisu inuu gacmaha kor u qaado an yaruddahumaa sifran inuu eber kusoo celiyo ilaahay waa ka sariiganayaa waa ka xishoonayaa addoonkiisoo gacmaha u hoorsaday inuu kusoo celiyo iyadoo eber ahoo hungowday marka nebigiina waa ku tilmaamayo in allaha xayiyun buu leeyahay yastaxii ayuu dhahayaa qur-aankiina waa kanaayo in allaha laa yastaxii ilaahay kama xishoonayo an yadriba matala maa bacuudatan taa kama xishoodo maxaa yeelay de xaq ilaahay ma ka tegaayo mana ka xishoonaya in allaha alle laa yastaxyii ka sariigan maayo oo ka xishoon maayo an yadriba an yubayina inuu caddeeyo mathalan maa mah mah inuu caddeeyo icraabyo badanaa ku jira midka ugu sahlan waxay tahay loona badan yahay maada horta inay sila zaa'ida a tahay sila marka la yidhaha bimacnaa zaa'ida laga wadaa xagga icraabtana waay waxa laga hadlaya amaa xagga macnaha macno ayay leedahay oo zaa'id ma aha ayib xagga macaanida zaa'idka ma aha laakiin xagga icraabta weeyaan waxa laga hadlaya taana marka haddii sidaa la yihaa dhib ma laha an yadriba maala maa marka maadu maadaama ay sila ama zaa'ida ay tahay marka maala maa un baa laysku qabanayaa waana saasaana la laqbayna mathalanna marka waxay noqonaysaa mafcuulkii yadribu an yadribada mafcuulkeeda ayay noqone yadribana hal mafcuul bay qaadanaysaa ila yubayinan ka macnaynay in allaha alla laa yastaxyi ka xishoon maayo an yadriba an yubayina inuu caddeeyo mathala maa mahmaha inuu caddeeyo marka maadaani macnaha ay leedahay waxay tahay waa mubaalaga fi taqliil yarayntiibaa aada loogu xeel dheeraana oo maalan waxay noqonaya mathalan maa mahmaahdo un mahmaah uun haba yaraatee waay marka marka maadaasi macnaha ay ku joogtaa waxa ay tahay waa mubaalagatu fi taqliil yaraynti baa lagu xeel dheeraanaya amaa xagga icraabta iyadu waxay noqonaya waa zaa'ida marka an yadriba alle in ka xishoon maayo inuu caddeeyo maalan maa mahmaha inuu caddeeyo bacuudatan ka bedel marka bacuudatan dhilmaanyo inuu caddeeyo kaneeco inuu caddeeyo ilaahay ka xishoon maayo iyo famaa waxa fowqahaa iyada korkeeda ahaaday famaa fawqa haadan laba tafsiiraa ku jirto waxa ka koreeyo ka weyn macnaha kanaaco iyo wixii ka weyn famaa fawqahaa fawqiyada in laga wado xagga yaraanta ila yaraana laga hadlayay quraansho iyo wixii kasii yar oo xagga yaraanta uga sarreeyo ilaahay ka xishoon maayo inuu dadka u caddeeyo mahmaha ugu caddeeyo fa ama aladiina dadka markuu alla maahmaaha maahmaahdii marka labay ku yihiin qolo mu'miniina oo maahmaahda meel fiican la marto iyo qolo gaalo aho maahmaahdi ku dhunto fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay ogaanayaan oy garanayaan annahu ana almathala maahmaahdu alxaqu xaq inuu inay tahay min rabbihim xagga rabbigood xaal uu ka ahaaday wa ama aladiina kuwa kafaruu kufriyey fayaquuluuna waxay dhahayaan maadaa maxaybaa araada allaahu alla ou doonay bihaadaa kan muxuu alla kula doonay mathalan maahmaah ahaan waxaan ilaahay muxuu mahmah ahaan ula doonay gaaladiina marka sidaasay dhahayaanoo rabbiba inay ku taxakumaan ay rabaan muxuu sidan ilaahay u dhahayaa sidan muxuu u dhihi waayey ee ilaahayna de cid wax u sheegaysaa male isagaa caliim ah oo <coughs> oo xakiim ah meesha ku habboon in dadka wax loogu sheego iyo sida u habboon cid ka taqaan allihii dadkan abuuray ma jiro walidaalika dadka gardaradooda waxaa ka mida yacnii qur-aankii iyo diintii inay kala qayb kala qaybsanayaano oo qaarkood ay leeyihiin diinta islaamku qur-aanku waxyaabo fiican uu ka hadlay laakiin meelahaas xadiidka nebiga waxyaabahaas fiican uu sheegay laakiin meelo waxaa jiro yacnii wadciga aan la soco karin kuwo ku dhahayaad arkaysaa maxaa saas loo yiri maxaa saas loo yiri adiga allihii cali yacni dadka abuuray ee caliimka ahaa ee koonkan maamulay xikmadda badnaa miyaad u sheegaysaa axkaamta haddaad adiga xikmadeeda hadday kaa jiran tahay aday kaa jiran tahay ayb axkaamtaa marka iyadu ma jirana wax walbana ilaahay booske booskooda ayuu dhigaa wa ama aladiina kuwa kafaruu kufriyey fayaquuluuna waxay dhahayaan maadaa maxaybaa araada allaahu alla uu doonay bihaada kan uu kula doonay maalan xagga mahmah ahaan yudilu waa dhuminayaa alla bihi bilmathali mahmahdii buu ku dhuminayaa kahiiran in badan ayuu ku dhuminayaa mahmaahdii ayb wayahdii waa ku hanuuninayaa bihi bilmathali mahmaahda kahiiran in badanuu ku hanuuninayaa mar walba imaahmaah timaado qolana waa ku hanuunayaan kuwana waa ku baadiyoobayaan wamaa yudilu ma dhuminaayo alleh bihi bilmathali maahmaahdii ku dhumin maayo ila alfaasiqiina kuwa daacada ka baxay gaalada un maaha erayan marka faasiqu tacriifka yacnii qur-aanka <clears throat> isdilaaxa qur-aaniga ah faasiq marna wuxuu ku yimaadaa gaalka marna wuxuu ku yimaadaa qofka muslimkee dembaabo laakiin dadka dambe mutaakhiriinta faasiq marka la yidhaha waxay u yaqaanaan qofka muslimka ah ee dembiga galo ee dembaabo ama xaaraanta ku dhaco ama waajibaadka ka tegayo ayay u yaqaanaan marka meel walba oo qur-aanku uu faasiq ku sheegay maahan inaad u qaadato qof muslim oo dembaabay uun in laga hadlayo <coughs> qur-aankuna ma habboona in istilaaxaadka gadaal ka yimid in lagu fasiro qur-aanka hadda maalan qur-aanka dhexdiisa waxaad arkaysaa aayaddan oo kale hadda wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin faasiqiinta gaaladaa loo jeedaa waayo siyaaqa saas tusaa wa ama aladiina kafaruu ayaa laga soo hadlayay <clears throat> wayna ku badan tahay meelo badan qur-aanka saas oo kale afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun aayadaha dambe markaad fiiriso waa faasiqa waxaa laga wadaa gaalka bidaliili naarta inuunan kasoo baxayninaa la sheegay ee suuratu nuurna dadka haweenka muxsanaadka qadfo ilaahay wuxuu ku sheegay faasiqiin inay yihiin oo alla wuxuu yihi walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum lfaasiquun mana ahan hadda gaalo waayo in laga wado qofkii haween caayo inuu gaal noqday ma aha marka fisqiga qur-aanka ku yimaado qad yakuunu gaalnimo in laga wado diinta looga baxo mararka qaarna inaan laga wadin oo laga wado yacni fisqigii qofkan daacada yacnii muslim dembaabay in laga wadana way dhacdaa marka qaraa-inta un in lala socdo way weligaa marka isdilaax gadaal ka yimid oo dadku gadaale un ay fahmeen inaad qur-aanka ku xirto iska ilaali alladiina faasiqiintiibau alla tilmaamayaa aladiina kuwii <clears throat> faasiqiinta oo aladiina kuwii a yanquduuna burinayeen cahd allaahi ilaahay ballantiisa kuwii burinayey min bacdi miihaaqihi cahdiga adkeyntiisa ka gadaale min bacdi miithaaqi alcahdi cahdiga kolkii la adkeeyey kadib maxaa lagu adkeeyey dhaar damiirkaa marka miyacni eh, min bacdi miithaaqihi cahdiga inaa u celiso waa leedahay min bacdi miithaaqihi allana waa loo celi karaa damiirka min bacdi miithaaqi illaahi adkeyntii ou alla adkeeyey kadib ilaahay adkeyntiisii ka gadaale markuu adkeeyey kadib kuwii gooyey ballanta alle buriyey wayaqdacuuna jaraayo maa wixii amara allaahu alla ou amray bihi maaga ou amray an yuusala in la xiriiriyo ou amray marka an yuusala waa masder antaa iyo wax ka dambeeya masder baa inta laga dhalaaliyo ayaa waxay dhacaysaa marka mowdicu khafdin waxayna bedel ka tahay bihida damiirkaa bihida laga bedelaya maa amara allaahu bihi maa amara allaahu biwaslihi wixii ilaahay amray ou faray in la xiriiriyo waxaa marka ilaahay faray in la xiriiriyo maxay tahay aliimaanu bimuxamedin waa lagu fasiray waayo ballanaa lala galay iyaga iska dhaafee nebiyadii nebiyadoodii baa ballan lala galayo haddii nebiyullaahi moxamed uu u yimaado inay rumeeyaan kow waxaa kaloo laga macneeyaa eh, qaraabada xiriirinteeda waayo ilaahay wuxuu amray qaraabadii in la xiriiriyo iyagii marka qurayshina way gooysay nebiga sala allahu calayhi wasalam qaraabana way la ahaayeen ayib waxyaabahaas oo dhan baa marka marka maa amara allahu bihi an yusalada taas wayufsiduuna hallaynayaan fi lardi kuwaasoo dhulka fasaadinayo maxay ku fasaadinayaan kufri iyo macsi bilmacaasi macaasi bay ku fasaadinayaan wa tacwiiqi nnaasi iyo dadka inay ka carqaladeeyaan oy ka hor istaagaan can iliimaani bimuxamedin waalqur'aan qur-aankii in la rumeeyo nebi moxamed in la rumeeyo ayay dadka ka hor joogaan daa'iman gaalnimada lafteedu midna waa gaal gaaladu kuwana waa iska gaalo haye raac iska ah oo iyagu marka dad inay dhumiyaan ama dad inay baadiyeeyaan tabartoodba ma ah kuwo kalena waa gaalo ku darsaday kufrigooda inay dadka ka celiyaan jidka alle oo ay diintii fool xumeeyaan dadkeedii ay fool xumeeyaan qofkii qaadan lahaa inay si qaldan ushee wax ugu sheegaan oo markaa ay sabab arrintaa ku noqoto dadkii inay diintii raaci waayaan kuwaas marka waa kuwa alla yidhi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun maantana waa badan yihiin kuwa muslimiin sheegtay inay adeegsadaan oo markaa yacni axkaamtii islaamka wax ka sheegaayo caqiidadii islaamka iyo tawxiidkii aan dhaafaynin wax ay dhaafayaan marka aan jirin oo ay rabaan keliya diinta islaamka inay ka dhigaan wax iska ruuxaaniyaad quluub bis ku tacalluqdo oo aan bannaanka madhar ku lahayn ayay rabaan inay ka dhigaan oo ay markaa geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayaan kuwaas marka waa in aada la isaga ilaaliyo lana ogaado kuwaas kuwaan aayaddu ay tilmaamayso wayufsiduuna fi lardi in dadka iyo raddigood la kala dhex galo aaday fasaad ka weyn ma jiro ulaa'ika ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah kuwa unbaa khasaaray kayfa takfuruuna biاllahi wakuntum amwaatan faaxyaakum huma yumiitukum huma yuxyiikum huma ilayhi turjacuun kayfa sideebaa takfuruuna aada u kufrinaysaan waaba yaabe billaahi alla aada ugu kufrinaysaan wa kuntum walxaal qad kuntum aada ahaydeen idinku amwaatan kuwa dhinsan kuwa dhinsan oo aan jirin ruux iyo xayaato aynan ku jirin aada ahaydeen fa axyaakum alla uu idin nooleeyey uma markaa dabadeed yumiitukum alla waa idin dilayaa uma markaa dabadeed yuxyiikum alla waa idin nooleynayaa uma markaa dabadeed turjacuuna waa la idin celinaa ilayhi ilallaahi baa la laidin celinaa alla intay ka ah marka istifhaamkaani inuu yahay istifhaam fii macna tacajub ayb de ilaahay ogaan la-aan maaha ee wax lala yaabo waayo idinka markaad fiirisaan arrintan soo socoto waa arrin lala yaabo qof axad isaga oo cadam ahaa la nooleeyey la dilaayo lasoo nooleynaya haddana qofka sidaa ah inuu iska kufriyo allihii abuuray oo ku kufriya wax lala yaabo waay kayfa sidee baa takfuruuna aada ugu gaaloobeysaan billaahi alla see ugu gaaloobeysaan yaab leh waaye ayib dalaa-ishii la idiin soo sheegay kor cirka dhulka idinka nafsadiinna waxaa idinku dhex jiro dhammaan dalaa ishaasoo dhan idinkoo arkaya oo dul taagan sidee marka yacni aada ugu gaaloobeysaan kayfa sidee baa takfuruuna ugu kufrinaysaan billaahi alle wa kuntum amwaatan waawdu waa waaw waxaa weeyaan xaaliya wey waawlxaal waawlxaalkana haddii jumla jumla jumlada xaaliyada hadday noqoto jumla ismiya jumla ficliya ay noqoto ficilkuna ou maadi yahay qad in lasoo inay meesha ku jirto waa wa kuntum amwaatan waqad kuntum amwaatan sidaas waa halkan laakiin qad laguma sheegin bacdi ahlilcilmi oo mufasiriinta qaar waxay dhahayaan sababta aan loogu sheegin waxay tahay waxaa la qallibay macaanida ka dambayso oo dhammaantood wada ah mudaaric waayo fa axyaakum marka laga taga kadib uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun marka maadi iyo mudaaric baa isku yimid mudaaricii baa la qallibay qad meeshii waa laga bixiyey marka ile qad waxay gaar ku ahayd maadige marka sideed ilaahay uu kufrinaysaan walxaal qad kuntum aada ahaydeen idinku amwaatan kuwa dhinsan aada ahaydeen siday amwaad u ahaayeen nololba maba haysanin waxa haddii uunan nolol haysanin wax dhintay wa fa axyaakum wou idin nooleeyey alla subxaanahu watacaala markiiba wuxuu idin siiyey nolol uma markaa dabadeed yumiitukum waa idin dilayaayo adduunyadii baad ka dhimanaysaan uma markaa dabadeed markaad dhimataan kadib yuxyiikum alla waa idinsoo nooleynayaa waa qiyaamihii bacdigii uma markaa dabadeed turjacuuna ilayhi alla intii ka la idiin celina marka qaaluu rabbanaa amatana thnatayni wa axyaytana thnataynidii weyn wakuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum laba nolol iyo laba geeri baa meeshii lagu sheegay marka aayadda kaafire iyo tan iyo tanaa isku macnoa noloshii qabriga aaway lagama hadlin haddii aan aayaddan looga hadlin ma jirta maaha macnaheeduna aayado kalea looga warramay oo dad markaa qabriga lagu cadaabayo inay jiraan iyo meelahaasaan ugu tegaynaa marka aayadaha ayib uma yuxyiikum waa idin nooleynayaa alleh uma intaa dabadeed turjacuuna ilayhi isaga intii kaabaa la idiin celinayaa huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica uma istawaa ila الsamaaءi fasawaahuna sabca samaawaat huwa alle alladii allihii weeyaan khalaqa yani abuuray lakum idinka dartiin u abuuray maa waxa fia fi lardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed istawaa waa saro maray alleh ila samaa'i samada xaggeeda u saro maray fasawaa waa sinsimay hunna samaawaadkiibuu sinsimay waa simay ayb iyadoo wax jeex-jeex ah iyo aan lahayn sabca samaawaatin toddoba sama ayuu simay alle wa huwa alle bikulli shayin shay dhammaantii caliimun ku ku cilmi badan halkanna ilaahay wuxuu noogu gallad sheeganayaa dhulkan waxaa kor saaran in annaga naloo sakhiray xoolihii baa naloo sakhiray iyo yacnii eh, dhulkii baarihii baa naloo sakhiray webiyadii baa naloo sakhiray badihii baa ilaahay noo sakhiray dhinac walba marka aada fiiriso waxa dhulka korkiisa ah oo dhan alla wuxuu u abuuray bani aadamkii bani aadamkiina maxaa laga rabaa maxaa loo abuuray isagana alla inuu caabudo xaqa marka dhabta ah kaas dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail wa ana allaha huwa alcaliyu اlkabiir macnahaas waay xaqaa la tilmaamay kaas waay marka dhul iyo cir marka xaqaasaa loo abuuray huwa alle alladii allihii weeyaan khalaqa lakum idinka idiin abuuray maa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal uu yahay dhammaantiisa idinkaa laydiin abuuray meeshaan marka culimada qaar waxay ka qaataan marka alaslu fi lashyaai alibaaxatu ashyaada dhulkan korkiisa waxa yeel asal ibaaxay ku yihiin ilaa qofka wax intifaaceeda ka xarimo inuu jiro maahani haday aayad kuu diiday oo lagu yihi waay waxaa ha ku intifaacin ama wixii dhulka korkiisa yaalay qof baa yeeshay oo adiga kaaga soo hormarayo milkigiisiibaa saabiq noqdo oo kaa soo horreeyey adiga waa kaa mamnuuc inaad ka dhacdo ama aad ka boobto ama aad ka xaddo waa sabab sharci ah buu marka ku noqday yaa lagaaga xarimay wa ilaa laakiin wixii maanic adiga kuu diidaa aynan jirin ee dhulka korkiisa waa kuu bannaan yihiin ilaa inuu jiro shay sharci ah oo adiga kaa xarimo inuu jiraayo maaha halkan marka aayaddaanay ka qaataan uma markaa dabadeed istawaa ila samaa'i aayaddan marka istawaa ila samaa'idan laba macnoba waa ku jiraa ama ka badan labadanse uga gaabsanaynaa uma stawaa ay irtafaca ila asamaa xagga samadu u kor noqday in la yiraahdo ama in la yidhaahdo uma stawaa ay qasada alla wuxuu u qasday ila samaa-i samada xaggeeda u qasday samadii xaggeeda ayuu rabbi u qasday muxuu ugu qasday marka inuu abuuro dhulkiiba dhulkiibuu abuuray samadiibuu u qasday si uu u abuuro marka marka uma stawaa ilaa istawaa ilaah hadday ku gudubto bimacnaa qasada waa noqon kartaa calaa hadday ku gudubtana suma stawaa cala alcarshi oo kale markay noqotana wax kale ma noqonayso ilaa un waxay noqonaysaa ay calaa wartafaca waa kor noqday bis waayo markaas waana u tegi doonaa tafsiirkeeda ayb yacni bimacna algalaba walistiilaa in laga macneeyo ma ahan macnaha yani macnahaasi macnaha la yaqaanayo luqawiyiintii hore ay yaqaaneen ma aha beyd waxaa jira akhdal loo nisbeeyo oo isaga laftiisa shaki oo ku jiro oo yacni dhahayo istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaqi ninka bishir la yidhaha ciraaq ayuu ka sara maray waa qabsadayaa laga wadaa bay dheheen ciraaq buu gacanta ku dhigay istawaa bimacnaa istowlaa halkaasay ku qotontaa laakiin waxyaabahaasi marka ma ahan wax qur-aankii lagu fasiri karo iyadoo qur-aankii uu isfasirayo isagii oo ay axaadiidtii nebiga ay fasirayso alle inuu kor noqday oo carshigiisa ka sarreeya ay tilmaamayso iyadoo fitrada bani aadamka ilaahay kor inuu jiro ay og tahay iyada oo caqliga saliimka ah hoos iyo kor ilaahay in lagu tilmaamo kor in lagu tilmaamaa in caqligu saliimkaa uu keenaya ay tahay waxaas oo dhan inta la dardaro in gabay akhdal oo aan la hubin inuu yidhi xataa in markaa lagu dhego oo qur-aankii halkaa lagu macneeyo haddii taas aynan ahayn dalaal iyo baadi wax baadinimo la yidhaha maba jiraanba marka ayb inta laga tago tafsiirkii aayadihii qur-aanka kale oo laga taga yacnii axaadiidtii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo laga tago fitradii dadka ilaahay ku abuuray oo caqligii saxiixa saliimka ahaa laga tago in gabayga beytkaas aayadda lagu fasiro intaa tafaasiirtaa iyo adilada iyo qaraa-intaa laga tago hadday baadinimo taas aynan ahayn wax dambe oo baadinimo laga fiirinaa maba jiraanba ayb uma markaa dabadeed istawaa ila samaai samada intii kaabuu u qasday ama waa kor noqday ila samaai samada intii kaabuu u kor noqday fasawaahunna waa sinsimay oo samadii ayuu marka simay sabca samaawaatin toddoba samo ayuu simay marka sabca samaawaatin waa bedel fasawaahunnadaa laga bedelaa sabca samaawaatin waxaa kaloo bannaan in xaala la xaaleeyo mm, yacnii mushtaqna lagu awilo fasawaahunna ilaahay waa ekeeyey toddobadaa samo oo dildilaac iyo jeexjeex uma uunan yeelin sabca samaawaatin xaal ay toddoba samo yihiin iyagoo toddoba sama ayib labadaas marka sabcada marka in ama bedel ahaan loo nas lagu nasbiyo ama xaale in laga dhigo labadaas iyo waxaa kaloo bannaan fasawaada in laga la tadmiiniyo fasayara oo markaa la yidhaha fasawaa wuxuu ka dhigay hunna samaawaadkii sabca samaawaatin toddoba samuu ka yeelay ay sayarahunna sayarana laba mafcuulay qaadan jirtay sabcada marka mafcuulkii labaad in laga dhiga saddexdaa wej oo icraab ayaa ku bannaan hal ishkaalaa marka aayaddan ku jiro waxay tahay aayaddan waxay tilmaamaya ilaahay inuu dhulka abuuray markii hore kadibna samada uu abuuray oo dhulka iyo cirka yaa ku horreeyey abuurista dhulka samadaa dambeysay laakiin fii suurati الnaasicaat alla muxuu leeyahay wاlأrda bacda dalika daxaaha a antum ashaddu khalqa am الsamaau banaaha hay-adda waxaa ka muuqanaysa daahirkeeda dhulka samada kadib in la fidiyey bacda an khalaqa الsamaaa samaawaat markuu abuuray kadib in dhulkii la fidiyey qaar baa marka ibnu cabaas ula yimid oo waxay yidhaahdeen qur-aanka meelo iska hor imaanayaan hayaayuu yihi mid markaasuu yidhi keen aayaddan wuxuu keenay tan iyo aayadda ku jirta suuratu fusilad oo isku macno ah uma stawaa ila asamaa'i aayadaha markaa faqadaahuna sabca samaawaati fii yowmeyni waxaa fii kulli samaain in amraha aayadahaas ayaa marka wuxuu yidhi labadaa aayadda fusilad iyo middan waxay sheegaysaa samada inay dambeysay oo dhulka uu horreeyey xagga abuurista middaan suuratu naazicaatna waalarda bacda dalika daxaaha ka waran markaasuu ibnu cabaas waxa uu yidhi ilaahay dhulkou abuuray markii hore uma haddana samadiibuu abuuray dhulkou haddana usoo noqday waa fidiyey marka aayadda suuratu naasicaad dhulkou abuuray alla ma dhihin waa waa waa fidiyey bay leedahay marka abuuris in loo qaataa waa faham qaldan iyadaaba ah oo dhulka abuuristiisaa horreysay kadib cirkaa la abuuray kadib dhulkii ayaa webiyadii iyo yacnii badihii iyo wixii marka dhulka lagu fidinayaa lagu fidiyey idan marka daxwu ardi bacda khalqi samaa daxwiga ah fidinta ah amaa asalka abuuristu aayad aayatu naasicaad ma dhihin dhulkaa la hor a yacnii samadaa la hor abuuray ma aynan dhihin aayadda oo dhulkaa dib laga abuuray ma dhahayso ee waxay leedahay dhulka dib ayaa laga fidiyey waa la fidiyey iyo waa la abuurayna laba waxyaabood oo kala duwan wey qur-aankana marka ilaahay ma laha taa yani ma lahan iskhilkhilaaf ma laha wa huwa alla bikuli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku cilmi badan wa waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa wadkur xus id waqti xus qaala rabbuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi innii aniga jaacilun mid abuurayo ayaan ahay oo yeelayo fil ardi dhulka dhexdiisa ku abuurayaan ahay khaliifatan mid dhulka dhexlo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii atajcalu miyaad yeelaysaa allow fiihaa ardada dhexdeeda miyaad yeelaysaa man miyaad yeelaysaa duul ama axad yufsidu hallaynayo fiihaa dhulka dhexdiisa hallaynayo wayasfiku daadinayo oo qubayo addimaa'a dhiigaga ku daadinayo xaqdarro dhiig ugu daadinayo dhulka dhexdiisa miyaad abuuraysaa wa naxnu walxaal naxnu annaguna nusabbixu aan hufayno oo aanaan nasahayno ay nusabbixuka yacni adiga aan ku nasahayno bixamdika multabisiina inagoo ku dheehan bixamdika ammaani ammaantaada annagoo ku dheehan oo ku ammaanayno wanuqadisu aan dahirayno anfusanaa nafaheenna laka adiga dartaa aan u dahirayna nafaheenna qaala wuxuu yidhi alleh innii aniga aclamu waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna aydnan ogeyn idinka halkan marka waxaa laga gelayaa qisadii markii alla uu soo tilmaamay dhulka waxaa yaal inuu noo abuuray awalna naloo soo sheegay wuxuu alla nagu mannaystay ayaa haddana nicmo kalea naloo sheegayaayo meeshii aan ka nimid oo aan kasoo bilaabannay aabbaheen aadam sidii loo abuuray sidii loo karaameeyey oo loo maamuusay xikmadda ilaahay uu ka lahaa ayaa naloo tilmaamaya annagana waa naloogu gallad sheeganaya waana nicmo aada iyo aada u weyn ayb meeshaa marka ilaahay bani aadamku waa karaameeyey bani aadamkii marka maahan in la yidhaah daanyeerow ka yimid ama isagii unbaa iska tadawurayo hadba waa isbedbedelaayo wuxuu la falgalaa deegaanka uu ku nool yahay ayuu la falgalaa deegaankaas sida uu ula dagaalamayo qaabkau u noolaa lahay ayaa hab abuurkiisu waa isbedelayaa wax la abuurayoo rabbi uu abuuray ma jiree sida uu istaragal kula jiro iyo halgan sida uu nolosha ugu jiro ugu jiro iyo meesha uu ku nool yahay ayaa waxay ka dhigeen qaabka oo u ekaanayeen waxaasoo dhanna waa nadariyo nin gaala ka timid oo iska theori ah oo qaab loo garay karo ama loo yacni burhaanin karo loo yacni loo caddayn karaa aysan jirin dadku marka ilaa yacni allah wuxuu abuuray aadam aadam iyo xawaa buuna khalqiga bani aadamka uu rabbi ka sameeyey sidaa qofka aan aamininna qur-aankiibuu beeninayaa qofkaasi waana arrin aada iyo aada khatar u ah nacam waana qeyb dhan oo biologiga lagu daray oo iyadu marka yacni xataa ay dadkii caqliga lahaa ka cabaadayaan wey nacam oo waxaan marka evolutionka iyo lagu dhex daray biologiga ee dadkii la leeyahay yacni caqligoodaba lagu tasfiihu cuquul iska ah qofku marka inuu ka fogaado waayo waxbarasho marka la leeyahay wixii ku anfacayo inaad barato wey eesaynis marka la leeyahayna waa wax xaqiiqo la taaban karoo la tajribeeyey wato xaqiiqdaas mujarabka ah iyo qur-aanka iska hor imaan maayaan waayo qur-aanku wax mujarab oo la arkayo xaqiiq koonka ku leh maba ka hor imaanayo waayo kalaamullaahi koonkan allah abuuray qur-aankana ilaahay baa ku hadlay marka in la yiraahdo marka yani laakiin waxaan adiga ku anficaynin oo nin adiga aan kugu diin ahayn ou dhexgeliyey manhajkii waxbarashada inaad adigu iska qaadato sax ma ahan oo aad adigana la orado aad tiraa waxaan haa waxbarasho waayo waxba ma ogidiin adinka naam oo dadkii diinta iyo qur-aanka akrinayay maxaa waxaan ka ogtihiin in la yidhaha sidii wuxuu ka dhigayaa wax koonka xaqiiqo ku leh dadkiia daanyeer ka yimid iyo aadam xayawaana dhalay iyo waxa la midkaa xaggow kasoo ogaaday xaggeese ka keeni karaa alla wuxuu leeyahy maa ashhadtuhum khalqa الsamaawaati wاlardi walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu mutakida اlmudiliina caduda waxaa marka mushkilo ah dal islaam oo dadkiisu muslimiin ay yihiin in marka waxaa manaahij looga dhigo oo caqiidada saa u kharibayo taasaa nasiib daro ah laakiin ummaddu haddaysan xor ahayn wax walbaa lagu samey karaa dadaan xor ahayn wax walbaa lagu xornimadu marka maahan af un wax laga sheegta maahan haddii waxbarashadaada siyaasadeeda aadan xor u ahayn adiga awoodaada dadeed aadan xor u ahayn dhaqaalahaagii aadan xor u ahayn yacnii fakerkaagii iyo habdhaqankaagii aadan xor u ahayn xornimada aada u dabaaldegtaa sanadkiiba mar wax lagu jeeda ma lahan ee waxaa fiican inaad bal xornimadii si saxa u raadsata bal waxa ay tahay ayb marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qaala rabuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi inii aniga jaacilun mid abuurayaan ahay ay khaaliqun jaacilun waxaa la tadmiininaa macnaa khaaliq mar hadday khaaliqun aan ka macnaynana hal mafcuulay qaadanaya waana khaliifatan inii aniga jaacilun mid abuurayaan ahay fi lardi dhulka dhexdiisa ku abuurayo khaliifatan mid dhexlo dhulka ku dhexlayo dhulka khaliifahaasna mufasiriinta o dhan waxay isku waafaqeen aadam in loo jeedo aayaddan khaliif maxaa la yidhaha marka khaliif waa mid dhulka maamulkiisa qabto oo qof isaga ka horeeyeyna ka bedelo marka nebiyullaahi aadam iyou dhulka khaliif uga yahay marka halkaas marka laba qowlaa ku jirto laba tafsiir qaar waxay leeyihiin wuxuu dhulka khaliif uga yahay allah subxaanahu wa tacaala mufasiriintu inta badanna waa dhahaan sidaasoo waxay yidhaahdaan aadam waa khaliifatullaahi fi l ardi ilaahay khaliifkiisii dhulka weeyaan bay dhahaan qolo marka iyagu sidaasay ku tageen saasayna yidhaahdaan qowlka labaad waxa ay tahay aadam dhulka wuxuu kaga khaliif noqday ou ka bedelay ou maamulkii dhulka kala wareegay dad dhulkan ku noolaan jiray qabla aadam oo jin ahaa sida ay mufasiriinta qaar badan sheegaan jinni dhulka ku noolaan jiray qabla an yacni qabla khalqi aadam aadam intaan la abuurin dhulka ku noolaa oo isaga dhulka fasaadiyey oo dulmi iyo dhiig daadin ku fasaadiyey waana kay malaa'igtu leeyihiin atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa'a waayo malaa'igtu qeyb ma oga ayaga laakiin waxay ogaayeen aadam ka hor jin dhulka joogo oo dadka oo yacnii isaga isdhibo oo wax fasaadiyo dhiig daadiyo kaas maadaama ay ogaayeen ayay waxay is yidhaahdeen midkan la abuuri rabana armow sidaas yeela ee ayagu qeyb iyo wax soo socda iyo midna inaynan ogeyn bilitifaaq waay saasayna mufasiriintu dhahaan tafsiirkan dambe ayaana xoog badan asbaabo badan darteed wuxuuna ku xoog badan yahay tafsiirkan sideeda khaliif waxaa laga noqdaa qof maqan ruuxa marka magaaladan maamulkeeda khaliif looga noqonayo waa markuu maqan yahay markuu maqan yahay ayuu kusime ayuu samaystaa kusimaha marka muxuu qabtaa hawshii buu sii wadaa ilaahay koonkan kama maqna waa ka maqan yahayoo dadaa wakii yacni khulafo uga ah oo dhulka u maamulo sax ma aha isagaaba koonka maamulo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo ma garanin mid waa taas abubakarna waa tii markii la yidhi khaliifatullaahi fi lardi ha dhihina buu yidhi inii khaliifatu rasuulillaahi sal l slam aniga nebiga ayaan khaliif ka noqday alla khaliif kama ihin waayo nebigu waa dhintay waa ka dhex baxay ummaddii aakhiro yani xayaatulbarsakhu galay howlihii uu qaban jiray marka abubakara u istaagay laakiin ilaahay mana dhinto mana maqnaado isaga marka in khaliif laga noqdaa suurtagal ma noqonayso ee axaadiidta marka la fiiriyana waa kii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yihi ducaau lmusaafir waxaa ku jirtay allaahuma anta asaaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lahli ilaahow safarka adaan nagula saaxiib ah oo nagula socdo waalkhaliifatu fi lahli ehelka aan ka tegayna annaga ilaahow adaa khaliif nooga ah ehelkeenna adaa noo maamulayo oo noo ilaalinayo o noo xifdinayo marka ilaahay isagaa khaliif noqdee isaga khaliif looma noqdo so uma fahmin meeshaa marka xadiidkii dajaalna waxaa ku jiray oo nabigu yidhi sal ll slam haddii dajaal uu yimaado anoo nool fa ana xajiijuhu anaa la doodayo haddii anoo markaan dhinto kadib ou dajaal yimaadana famru-un xajiiju nafsihi nin iyo naftiis nin walbaa asagaa nafsadiisa u doodayo wallaahu tacaalaa khaliifatii ilaahayna waa midka khaliif igaga noqonayo calaa ummatii buu yidhi ummaddayda allaan uga tegay marka ilaahay isagaa wax looga tagtaaye isaga cidna wax ugama tagto masaladaana marka ibnulqayim miftaaxu daari sacaadaha aada buu u baaray una baxiyey isagaana marka masaa-isha saa u kala cadcadeeyey raximahullah meeshaa marka khaliifatanta aadam marka wax ka horeeye noole ka horreeyey oo dhulkan joogay jin ama malaa'ig waxay noqdaan ayuu isagu marka dhulka ka bedelay oo maamulkii dhulkii ayuu markaa isagiibaa marka dhulka lagu karaameeyey isagiibaana marka dhulkii inuu ka <clears throat> shaqeeyo iyo loo lagu e, amray qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii marka atajcalu ma yeelaysaa allow fiiha fi lardi dhulka dhexdiisa miyaad yeelaysaa man miyaad yeelaysaa axad yufsidu fasaadiyo oo halleeyo fiihaa dhulka dhexdiisa fasaadiyo shirki iyo macsi ku fasaadiyo wayasfiku daadiyo addimaa'a dhiigaga fiihaa dhulka dhe dhexdiisa ku daadiyo marka wayasfiku dimaa-a lafteedu fasaad waaye maxay marka yacni gooni ay ugu sheegeen wayasfiku dimaaa maxaa si gaara loogu soo qaatay ile dhiig oo dhulka lagu daadiyo fasaadkuu ka mid yahay culimada marka waxay yidhaahdaan waxaa gaar loogu soo qaaday fasaad ka weyn ma leh waayo dadkii ilaahay abuuray ayuu qofka laynayo xaqdarro ku laynayo dadkiibuu juf intuu ka dhigo ayuu markaa yacni dhulkii dadkii alla ku camiray ayuu dhulkii ka baabi'inaa isaga dhexdiisa xaqdarro uu uga baabi'inayaa saa darteed baa marka isaga si gaara loo xusay bacda shirkina dunuubtada waaweyn dilka ugu weyn ayb axaadiidta qaar sida ku timid qaarna sixirka ayay ku labeeyaan ayb wanaxnu walxaal naxnu anaguna nusabixu aan ku aan ku nasahayno nusabixuka adiga aan ku nasahayno ceeb iyo nuqsaan aan kaa hufeyno bixamdika multabisiina inagoo ku dheehan bixamdika adiga ammaantaada anagoo ku ammaanayna macnaha tasbiix iyo taxmiid baan isugu kaa daraynaa ayaan isugu kaa daraynaa tasbiixdiina xumaan iyo nuqsaan in ilaahay laga hufo waaye taxmiiddina in la ammaano waayo kamaal iyo lagu lagu ammaano wanuqadisu xaal aan dahirayno oo nadiifinayno anfusanaa nafaheenna laka liajlika adiga darta aan u nadiifinayno nafteennii baan shirki iyo bidco iyo macsi baan ka nadiifinaynaa adiga dartaa baanan u nadiifinaynaa wanuqadisu laka sidaa waa lagu macnayn karaa waxaa kaloo la dhihi karaa wanuqadisu laka ay wanuqadisuka ilaahu ceeb iyo nuqsaanan kaa dahiraynaa wanuqadisu laka ay wanuqadisuka laamku marka waxuu iska noqonaa zaaido xagga ecraabta ama ficilka un in laysaga gaaro waxaan ujeedaa macmuulka in lagu gaaro qaala wuxuu yidhi inii aniga aclamu alla wuxuu yidhi inii aniga aclamu waan ogahay waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna idinka aydnan ogeyn waa maxay aadam duriyadiisa inay ambiye soo bixi doonaan dad saalixiin oo awliye ay kasoo bixi doonaan baan ogahay waxaan ogahay ibliis oo hadda idinka idinku dhex jiro in markaa yacni xumaantiisa bannaanka ay imaanayso aadam haddaan la abuurin ibliis xumaantiisa bannaanka ma imaadeen wax fara badan baan ogahay idinku aydnan ogeyn saasaa alla ugu jawaabay marka malaa'igta waxaan ogsoonnahay iyagu waxa weeyaan dad yani malaa-igtu waa makhluuq ilaahay adeeco oo aan ilaahay marnaba khilaafin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun istifhaamkan marka muxuu yahay atajcalu fiiha man yufsidu fiihaa istifhaamku inkaari miyaa maya malaa-igtu ilaahay waxba ku inkiri maayaan ee muxuu noqonayaa marka istifhaamku istifhaamku wuxuu iska ahaanayaa marka mujarad istikbaar inay ogaadaan bay rabaan inay wax ogaadaanay rabaane ictiraad iyo ilaahay inay caaridaan uma jeedaan ka hor yimaadaan inay rabbi ictiraadaan kama wadaan inay inkiraanna kama wadaan rabbi waxa uu sameynayo mujaradu istikbaar weeyaan waqiila waxaa la yidhi litacajub istifaamkooda waa la yaab la yaabe ilaahuma waxaad yeelaysaa dhulka kuwa wax fasaadiyo say ku ogaadeen marka aadam inuu wax fasaadinayo iyo in kale waxay ku ogaadeen markaa khalqigii ka horreeyey bay ogaayeen inay dhulka fasaadiyeen saasaa marka mufasiriintu u badan yihiin sidaas ayaa marka allah subxaanahu watacaala uu ku yihi qaala wuxuu yidhi alla inii aniga aclamu ku og baan ahay maa ayaan ogahay inii aniga aclamu waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan ogeyn markaabuu ilaahay wuxuu bayaaninayaa ama uu bannaanka keenayaa cilmiga aadam iyo fadliga malaa'igta uu dheeraaday dartiisna marka ilaahay uu u amray in markaa yacnii iyagoo oo nabi eh, nabiyullaahi aadam eh, makaanadiisa isagoo tusaya alle malaa'igta ayuu sujuud amra eh, uu amray jannadiibuu askumiyey uu dejiyey dhammaan marka waxay ku tusee bani aadamku inuu ilaahay aada u qiimeeyey xayawaanka iyo waxyaabaha kale makhluuqaadka laga qiimo geliyey oo laga qiimaha qiimo ahaan laga saramariyey hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih وaصxaabih